ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow yaysku maran miyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay

iyo isharsaday gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan intimaha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gabarag isku dila waxba kama geline guurbay rabta waanay heli gayaan geesiyow murtidu garashayga soomalaay murtidu wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun labaatanka qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey duqeymihii diyaaradaha dagaalka maanta ay ka fuliyeen degmada galhareeri ee gobolka galgaduud xilli khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ururka al-shabaab haddaba waxaan eegi doonaa cidda waxyeeladu ay ka soo gaartay duqeymahaas waxaa ka mid ah oo weliba xitaa ayagu mid ugu daray ahaay horta weriyihii haystay idaacadda alandalus magaciisa waxaa laidhaha maxamed axmed xasan cerbat kufridiib ay ugu ciyaarada waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaan magaalada garwe maanta waxaa ka qabsoomay caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland ee shanta sane ee soo socoto saciid cabdilaahi dani iyadoo halkaasi madax fara badan ay kaga qayb galeen iyadoo dooda furista dastuurka ay taagan tahay iyadoo damaca itoobiya doonista dhulkeena uu jiro ayaa sidoo kale waxa ay siyaasiyiin badan ay sheegeen arintaas oo taagan inaysan habboonayn in xilliga la furo waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud saah uu ka yiri in dhammaystirka dastuurka ay wax badan uga xiran yihiin soomaaliya haddaba waxaan eegi doonaa damaca etoobiya waxa uu ka yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhulka soomaaliyeed aan qaadanaa si meel aan maro oon badda u gaaro aan u helo markaan badda gaarana intaasaan haddana badda leeyahay maya waan diidna taas mana dhacayso wakhti ha isaga dhuminina ma dhacayso qodobadaas iyo qodobadii kale aan ugu soo korno intaa barnaamijkeena ku guda jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb qaybkaha barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan sidaan nagu taaganoo annaga fadhi nooma yaale badyahow fataxada marahaan fidhaan nagu taaganoo annaga fadhi nooma yaale dadyahow salaad cabdullaahi cumar ayaa farsameynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog horeys aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waanu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idi leenahay aynu ku bilowne waxaa maanta duqeymo culus ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka degmada galhareer iyo gobolka galguduud khasaare xoogan ayaana lagu gaarsiiyey halkaas maleeshiyada al-shabaab horjoogayaal ka tirsan kooxda ayaa ku geeriyooday duqeymahan oo dhowr goor ay diyaaradaha dagaalka ka fuliyeen maanta kadib markii ay iskaga daba naqnaqdeen waxaana ilaa iyo kow iyo toban horjooge oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ay sheegtay in lagu dilo duqeymahan duqeymaha ayaa waxaa lala bartilmaamaysaday xarumo iyo goobo ay kooxda al-shabaab horjoogayaasheeda ay si gaara ah u deganaayeen iyadoo sidoo kalena ay qeyb ka tahay goobaha duqeymaha lala bartilmaamaysaday xaruntii idaacadda afka al-shabaab ku hadashay ee andalus horjoogayaasha lagu dila halkaas ayaa lagu kala magacaabaa sida hay-adda nabadsugidda qoraal ay soo saartay ay ku shaacisay qoor cadde oo ahaa horjoogay xarunta qurdubi oo ah xarun ay ku faafiso fikradaha qaldan labo macalin maxamed oo ahaa ku-xigeenkii xarunta qurdubi saddex cabdikariin shan boqole oo ka mid ahaa asaasayaashii khawaarijta ee galgaduud ayaa lagu yidhi afar wareershe oo ahaa horjooge ka tirsanaa qeybta gaadiidka yaasiin oo ahaa horjooge ka tirsanaa maleeshiyada khawaarijta ah ee mudug cabdulaahi macalin bashiir oo ka mid ahaa horjoogayaasha maleeshiyada ee galgaduud ciise maxamed wehliye oo ahaa horjooge waxaana ay ugu yeerayeen amaba ay ugu yeeraan sakawaadka ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa sidoo kale ciise ruush oo ahaa horjoogihii farsamada hubka toban usaame oo ahaa horjoogihii isgaarsiinta al-shabaab iyo kow iyo toban xasan nuur oo ka tirsanaa qeybta gaadiidka hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka ayaa faafisay qoraalkan kasoo baxay hay-adda oo ay ku sheegtay in ay ku dishay horjoogayaashaas iyo maleeshiyaadkaas ka tirsanaa kooxda al-shabaab duqeymihii maanta ka dhaca halkaas mid ka mid a ah dadka deegaanka oo xog ogaal u ah duqeymihii halkaasi ka dhacay ayaa waxauu inoo xaqiijiyey in caruur ay dhaleen horjoogayaal ka tirsan al-shabaab waxyeelo culus halkaasi ay kasoo gaartay iyadoo sidoo kalena qaar kamida a ah horjoogayaashii ku geeriyoodeen waxaa sidoo kale uu noo xaqiijiyey e, shakhsigan dadka deegaanka ka midka ah in uu ku geeriyooday wariye ka mid ahaa wariyaashii afka al-shabaab ku hadasha waa idaacadda afka al-shabaab ku hadasha ee al andalus waa kan isagoo nooga warbixinaya e, waa salaamda raadiyo kulmiga horta e, waxaa waaye galhariiri nagu waa ku dhashay ehelada iyo qaraabadina waa joogaan hmm. marka waxa waaye sidii intuu ninka la yidhaahdo badankeeda wax waa ka oga tan labaad dadka horta askarta ahay oo yaryaraayo meesha lagu duqeeyo ma ogaa karo oo qaar gobollo kale laga keena kamid a wixii ninka la yidhaahdo ilmaahayo hadda ayaga iyo naadihii u dhaxana ma ogaa karo tiraintaas waay ma dhihi karo waxaa waaye beryahan dooba wuxuu waa dadka meeshaas magaca ku lahaa jiray oo aan dhihi jiray hebel iyo hebel iyo hebel aan ka aqaanaa niman toddoba nimo nimankaas marka toddobada nina ah ee aad taqaano ee magacyada ku dhex lahaa al-shabaab ee ku sugnaa galhareeri maxaad xog ku heshay oo ku aadan noloshooda geerida waxaan horta ku helay meeshaas saakayso arkayso taba maray duqayda diyaaraddu marka koob heeday waxay ay duqayday meel nacadka qurduba loo yaqaano ay duqayday dad hadda mugaas waaweyn kuma musuqnayn ilmo dhedhala oo meeshaas wax ka barto oo ninka la yidhaahdo ilmaha al-shabaabna ah waxaa ku gaaray dhaawac dhaawaci markii adiga salaada in laga soo wada baxay la isugu yimiday meeshii ay ku dhaceen iyo godabkii ay sameeyeen gaftaaladu iyo saas loo fiirfiirihaayo oo meeshii la wada dayaayo qofna aan laga celihayn maadaama aysa hadda meel hadda xeraana oo nimankaas toodaana aysan ahayn gawaayo iyo wax meel u yiileena aysan ahayn toogi labaad oo adiga hal saac ma dhacay mase ma dhicina ay waxay ku soo celisay saddex kale meeshaas labo waxay ku dhifatay meeshii nimanka uqaaska aheeday oo wax u galaahu aysan jirin halna waxay ku dhifatay meel oo xeradooda dhabarka ka ah idaacadda al andalusna iyo u dhexayda waa hadda meel la yaqaano dadfadooda galeeria ku dhashoo dhan waa wada yaqaaniine guri iyo laba guriga waxay isu jiraan laba ninka la yidhahda waxay isu jiraan adiga shan qilaabo guri ku dhex yaalo oo mugaas hadda aysanan hadda shabaab uusan lahayn la meesha uu ku jiray eh, marka saddexdaas isku weer ay horta ninka layidhaha udhig waxaa waaye markii hore wax lama ogaanino dadkao dhan waa loo wada diiday waayahay eh, ragga dhintay magacyadooda bal maxaad ka cosi kartaa waxaa kamid mid ah eh, oo weliba xitaa ayagu mid ugu daray ahaay horta weriyihii eh, haystay eh, idaacadda alandalus waa garta magaciisa magaciisa waxaa la yidhaha maxamed axmed xasan cerban kufridiid ay yidhaahaan ay ugu ciyaarada waa garteen ninki waxaa kamida madaxi kakawaadka gobolka galguduud weliba xitaa ninkaas laba kun kow iyo tobanka xilligii abaartu dhacday hmm. a ah, waxaa loo dhiibay madaxa sakawaadka gobolka galguduud hmm. waxaa laga qaaday adiga xilli eh, laba kun toban iyo sagaalka laba kun toban sideed hadda taariikhda toos umahay laakiin waxaan xasuustaa xilliga abaartii ahayd oo dadku liitay hmm. in madaxa sakawaaka laga dhigay waa gartay yaa kale marka waxaa ka mid ah nin gaari u weri jiray oo axmed lugay laydhaa hmm. oo gaari xilliga hore gaari u weri jiray hmm. haddeerna nabadoon nabadoon isku sheego oo dadka ilmaha iyo lacagaha waxa ay u diraan ah kana keeno runtii waaba aragtay dadka lamida ah adiga dee dadka issoo dhiibayo calimaqane iyo dadka issoo dhiibayo aldhaxo kale issoo dhiibayo iyo nimanka dhigooda xagga joogaya waa gartay waxaa kamid ah bahalkii sheeg oo si fiican dadku ay u yaqaaniin ceelbuurna caan ka ah hmm. ceel garasna caan ka ah weliba xitaa laba kun toban iyo lix lixdigaasi waxaa loo xasuustaa barnaamij ba oo uu sameeyo lagu wada xasuustaa jiro ciise maxamed weheliye aabihii masaajidka ceelbuur oo la yaqaano ninka uu ka adimi jira waay masaajidka ceelbuur ninka ka adimi jirayaa dhalay ninkaasu laba xil oo waaweyn uu soo qabay waxaa kamid ah horta waxuu soo naqayay maaliyadda E, gudoomiyaha maaliyadda gobolka galguduud uu soo naqayay wuxuuna kala wareegay ninka hadda ka hor la dili jiro oo xasan weynow la dhihi jira inaad duqayn kale kalama aqaano duqayntaasna lagu dilay waa gartay yaa kaloo kamid ah ma duqayntaanu ku dhinta kaasu mase duqayntaa midkaa xasan weynow kuma dhiman duqayn hore ku dhinta oo kun toban sagaal ka dhacday oo ku dhintay laakiin kaas moggaasaa loo dhiibay gudoomiyaha maaliyadda gobolka galguduud ka dhacdina waa laga qaar waa gartay yaa kaloo kamid a ah waxaa ka mida macalin maxamed oo haystay ilmahan macadka kowdii lagu duqayha macadka kii maamulaha ka ahay oo cunug kasta oo macadkaas la geyha lasoo marsiiha ayaa kamida waa garta kale waxaa kaloo kamida nin hadda meelahan baay iyo bakool laga keenay oo bilayr eh, yidhi cabdiraxmaan gamiin la oo meelaha ba iyo bakool laga keenay meelaha adig koonfurta laga keenay hmm. waxaana way taliyay fursaanta garabka ila hadda taqaayinkana kalama aqaane ciidamada jabhadda ciidamo garab dagaalamo oo fursaan la yidhaahaa jiraan hmm. taliyay fursaanta waayo hmm. taliyay fursaantaasuna waa ku dhintay horta intaas oo ninka la yidhaahdo ay magac weeyihiin qori axmed calina waa jiryaa waa nin hadda xil gooni uma soo qoban laakiin toban iyo toddoba sano waa qorag u sid laakiin xil hadda uu soo qobtay oo anigu ma aqaaba ma oge mhm. waxaa jirta marka waa nimankaas hadda aan kusoo sheego maxamed axmed mhm. asan cirbaka weriyaha ah mhm. waa midkaan oo sheekh cabdiraxmaan bijo mm. la dhihi jira ninka la yidhaahdo mm. in hadda horna loo soo wada yaqiino ah oo xilkan hadda kuusoo sheegana soo qabtay midkaa marka hadda magaalo noocee ah waay oo sida magaalada waxaa la dhihi karaa waa magaalo xarar dheere ceel dheer eh, dhinacaasoo furan aheedoo ceel buur iyo ah iyo gobolka ay dhinacan galguduudo oo caad iyo camaare xaggood ah nimankii ka yimid yimidayoo ka soo qaxayoo dhan aa isugu yimid waxaa guri aanan la deganayn amaba boos aan saddex jeer afar jeersu ku jirno ma jiro waa horta inkastoo xoogaa dadka ay dhinac uga bateen oo magaalada ay dhinac dhan qabsadeen ayagu oo maantay meeshaas cagta meel la saara ma lahan meesha ay ka degan yihiin waxaa kamida ilmo oo eh, ayagu ay gamaha gacanta ku haayaan oo dad eh, eh, waladu shahiid waladu shahiid iyo waxyirirahaan oo dadkii adiga ka dhintay ilmahoodiya oo dadka ay wax uga qaadaan oo dadka marka wax loo qaada tago buugaagta adiga weli bushiid layira loo soo dhiibo oo adiga meeshaas waa waa nimankaas iyo dhashoodoo miiranay eeda dhinacaas waa garta xarun weynay ka dhigteen xarun waxaa ku tiilay meeshaan idaacadda oo kal horeetana wax gaareen laakiin maanta ay dareen maar hadda adiga ninka la bila bila bila yar ka la duqeeyey mugta meesha mar ah, had adiga dhowaa la duqeeyey laakiin markaas wixii gaaray wax badan ma ahayn xilliga wararku ay soo galaan oo hal saac ma ku dhacdayana waa ay wararkooda soo galaanna waa xilliga duqaynta ay ku gaarsan laakiin markaas waxay aheeday afar saac wax wararba kuma jiro weriyaal gooniya ay joogan ebama laakiin hadda wararkiina waa ku jireen oo dadka iyadoo la wada dhegeysanayay hal mara xitaa shib tiray sida oo wax ku dhaceen waana ninka la yidhaahda eh, saasaana weriyo aad bay ugu daraan weliba xitaa weriyahaas aad aad nin oo toos indhihiisi biyo kusoo gadoomeena aa jiro nin weyn oo wariyahaas ninka la yidhaahdo hooyadeed u hooyadii dhashay weriyaha u tagay oo ayaa ku ooyay yiri dekaleeyaad adiga waa asigaa iigu daran asaa iigu daran camal abuuray adiga hadda waxuu unu qaba jiray oo gooniyo go-gi inta kale weriyaashu ayaga agtooda qiimo saa'id ay ugu fadhiyaan waa waa qofka keliya ee amiirka iyo ninka la yidhaahdo xisbada ogaa kara waxa ay soo wadaan iyo waxa ay ninka ogaa kara waa oo xogta u fiican amiirka ka ogaa kara Ah, dadka deegaanka ee degmada galhareer ayuu ahaa oo duqeymihii maanta lala bartilmaamay sidai xarumo al-shabaab ay ku lahaayeen degmadaas aan wax ka weydiinayna guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan calqala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran wahagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dhammaystirka dastuurka waxaana uu sheegay in dastuurka waxyaabo badan oo dalka u qabsoomi lahaa uu hortaagan yahay sidoo kalena qodobadii horey loo ansixiyey ee ay meel mariyeen baarlamanka in badan oo waxtar ah ay yeelatay kadib markii deymihii laga cafiyey dalka cunaqabateyntii hubkana laga qaaday waxaa sidoo kale madaxweynaha uu ka hadlay damaca etoobiya ay ku dooneyso dhulkeenna waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in etoobiya ay iska ilowdo damac kasta oo dhulkeenna kaga jira maanta waa run dagaalka al-shabaab aan ku jirnaa midnimaan u baahannahay waa run dalkanagii ayaa qayb ka mid ah waa la qaadanayaa laleeyahay midnimaan u baahannahay laakiin waxaan rabaa inaan soo qaato xaaladahan iyo duruufahan ku sugannahay iyo dadaalka noo yaalla weligiisuu jiri jiray madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke allah u naxariisto markuu ra iisal wasaaraha ahay kun sagaal boqol lixdan iyo afarti halhayskii uu noo sheegay maxay ahayd beriga gacanna waa ku codaynaynaa doorashaa socotay gacanta kalena dalkan ku difaacaynaa waa lixdan sano ka hor waxa uu sidaa yiri maanta mawaanay valid ahayn maanta maalinteedii mawaanay joogin inaan gacanna dowlad dhisidii iyo horu socodkii iyo dalkii aan ku habayno gacan kalena aan mmuxuu argagixisada isaga celina ama ciddiina soo hunguriyeynayso horyaa naga tag aan dhaano oo aan saas xooggeenna iyo caqligeenna iyo aan ku geyno isugu geyno soomaaliya maanta maalin ay midnimo xagga ra'yiga ah ay uga baahi badan tahay ma jirto ta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahaan waxaan ballan qaada inta suurtagal oo qof bini aadam samayn karo ama uu xoog iyo juhd iyo caqli geli karo inaan xoog iyo juhd caqli geliya dadka soomaaliyeed weliba siyaasiyiinta maamulada siyaasadda dadka dadka oo mas-uulka ah isku ra'yi inay noqdaan oo hal meel ay uga soo wada jeestaan aaraada qaranka ah weliba national agendaha local agendaha waa lagu sii kalbilaanaha dabeecadeenaha kala duwan laakiin national agendaha kuma kala duwanaan karno inaan ka midaysnaano waa waxaynana laakiin eh, waxaan rajaynayaana markaan saas leeyahay dadka ay nagala dhexayso doodaasoo dhan oo hadday tahay mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo hay-adaha dowlad goboleedyada iyo hadday tahay kuwa eh, federaalka intaba assumptionka anigaan qaba waxay tahay dad mas-uuliyiin ah xilkas ah dalkana inuu hore u socdo raba inay yihiin caamil innaas calaa qadri cuquulihim qof walba ilaahay intii ra'yigu siiye unbuu shaqaynayaye ra'yigiisii caqligiisa ka badan ma shaqayn karo laakiin rabitaanka waxaan qabaa in ay maxaanku irahda kulligood dad wada raba yihiin markaad ra'yi la timaado tiri aniga aan meeshan maxay ahayd dastuurkan oh, laba iyo toban sana laga soo shaqaynayo max plana khubaro ka noqotay u n d b a ka noqotay xagga ka noqotay intaasoo milyan oo dollara lagu bixiyey intaasaa laga dhacay maanta aan goosan waxaasoo dhan inaan xal noo ahayn dastuurka xoolo iyo caqli soomaaliyeedaa lagu dhammaystiraa waddanka soomaaliya gudihiisaa lagu dhammaystiraa dibadda loo qaadi maayo waa awoodnaa ummadahu dastuurkooda dib dowladaha burburay in badanoo ka mid oo dastuurkooda dib u eegay sagaashan maalmooday ku dhammaysteen ay dastuur yimaadeen dastuurkaan la imaanaynaa waa dukumenti dad qoray ogaada boqolkiiba boqol sax ma noqonaayo munazal ilaahay xaggiisa ka soo degay maaha waa bini aadam bini aadamkuna daciif waaye waayahaana xukumo wakhtigaana xukumo baraa lasii bedelaya ma qabna iyo waxbaa naga waxbaa si naga aha waata dastuur waa kana e, e, ama muxuu ahaay boqolkiiba intaana dastuurka xataa aan ogolaanin intaasoo dhan waa waxeen maanaan degdegin waxna lamaanaan ordin teeram afar bilood ah afar sano ah sorry teeram afar sano ah sideed biloodoo ka mid a hal shaqo oo la qaba lahaayo meel loo fadhiyey waxaan u malaynayaa inaan lagu degdegin waxaan rabaa dalka u sheego baarlamankan maanta jooga shuruucdii uu ansixiyey kalfadhigii hore haddaanan la ansixi lahayn deynta lama cafi lahayn baarlamanku shuruucdii amniga khusaysay ee uu ansixiyey haddaanu ansixi lahayn cunaqabatayntana lagama qaadi lahayn institutionskeenu markay shaqeeyaan oo shaqada laga raba ay qabtaan markaasna muxuu ahaaye shuruucdaasi dad badanay la qumanayn oo ay ay wax wax ka qabay kuwaaba qabayba deynta la cafinin oo dad gaar aha maslaxad ku qabo kuwaa qabay hubkayaan la qaadin cunaqabataynto kuwa gaar ah hub helayo ma jirto walaalayaal shaqo dowlad soomaaliyeed ee isxigxige ay soo qabteen yaa meeshaan timiday dastuurkaana sidoo kale waxaan rabnaa inuu muxuu ahay meeshaas uu ka baxo taas intaasaan rabaa inaan uga baxo waxaan rabaa inaan kusoo usoo laabto baryahan warkii socday haddana inta laga dhawaajiyey dowladda etoobiya iyo annagana dhex taagan waxa maanta annagii dowladda etoobiyana dhex taagan ma khuseeyaan horta somalilan wax somalilan u gaara ma aha dadkas reer somalilanna u gaar ma aha mas-uuliyiinta reer somalilan qaar ka mid a ah, hadday qaldameenna ayagaa qaldamay marka ceeb iyo iyo cambaarayn ay ku muutaysan yihiin dadka soomaaliyeed ma jirto anna wayna tuseen dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliya degan waxa ay rabaan iyo waxa dhibaya iyo waxa ay diidan yihiin waana tuseenoo cod dheeray noogu sheegeen looma qaadayo dowladda ethoobiya marar badanna waa sheegay haddana inta waa laga sheegay doorasho aan isdoorannay darisku ma nihin inaan annagu isdoorannay oo aan issoo xulanay darisku ma nihin ilaaha daris naga dhigay waana soo ahayn baryahaana sida muuqato waa sii ahaanaynaa hal opshinaa noo furan cilaaqaadkaynu inuu isku fiicnaado saaxibba inaan ahaano masaalixda naga dhexaysoo dhan inaan wada wadaagno kuwa haddaan aan isdhex marsanno labadeenna dhinacba faa'iida noole inaan ka shaqayno optionka noo furan kaas waa laakiin dhulka soomaaliyeedaan qaadanaa si meel aan maro oon badda u gaaro aan u helo markaan badda gaarana intaasaan haddana badda leeyahay maya waan diidna taas mana dhacayso waqti ha isaga dhuminina ma dhacayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo maanta ka qayb galay xafladii caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ka hadlayay dhamaystirka dastuurka iyo dib u furistaba iyadoo sidoo kalena uu ka hadlay damaca etoobiya ay ku doonaysa dhulkeena kadheer guriguri ku dubay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idlen haddii aynu eegnana markan magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland maanta waxaa ka dhacday xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland iyadoona ay ka qeyb galeen madax fara badan waxaa madaxda ka qeyb gashay ay iskugu jireen madax heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waa ay ka qeyb galeen oo goobjoog ay u ahaayeen waxaa sidoo kale madaxweynaha soomaaliya uu qeyb ka ahay dadkii ka qeyb galay xafladda calimasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland ee maanta magaalada garowe lagu qabtay madaxweyne saciid cabdilaahi dani ayaa uga mahad celiyey kasoo qeybgalka martida ka qeyb gashay xafladan caleemasaarka ahayd ee maanta ka dhacaysa halkaasi iyadoo uu xusay in uu ka shaqeyn doono wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale danaha dowlad goboleedka puntland ee loo doortay xilkeeda waxaa sidoo kaleeto eh, shirka amaba madashan ka baaqday axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoo xubno labada gole ee baarlamaanka ay sidoo kale qeyb ka ahaayeen dadka ka qayb galay xafladda caleemasaarka maamulka puntland gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo godob dhashiyo qalawada guracanqaybihii dambe barnaamijkeena xog ayaan gaarna markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane ow duceeyeyaallay leeda war kalamaanay war ma haysaanniine garow way ka shidan tahay caleemasaarkii adduunka cid ka ma jidho war bashiiro taas allah kaa xafiye madaxweyne axmed madoobe madaxweyne cagjar iyo ra'iisul wasaare xamse intuba xag ma dhigin garowe waar muuse biximiye macsuunteen war madaxweyne ismaaciil umargeele ma yimid warbow dalya dabadba waa laga yimiye kudayow buntland kudayo siday micnaheedu tahay warbashiiro warmay sidii ciyaartii gobolka banaadir iyo galmudug dhex martay garoonka tiikad dhacday waa la yaabay ilaa iyo haddana reer galmudug dabaaldegay ku jiraan dal iyo dibadna waa la yskaga yimid hadda marka reer galmudug waxay ka maraysaa maanto kalena madaxaana furan warbo marka geel loo haysa goraya waa u haysi jidheene maxaad cali masaarka ciyaarta nooga dulsaadhay warbashiirow lixlow iyo labaalow nimankiisu waa u lacage tacsida janaraal caydiid maxaad ugu soo beegtaan guurada buntland aryaadhaha war heema haysina muqdisho lagama seexan haye ay fadhiilanka maqaana warkan higa dhex gelina xalay galmudug meel kasta bannaanbax iyo walisaqay ka dhigeen tanya waagadaanna waa wadaan minayhee koobka qaadaanna looba noolaa maayo muga cayaartaba hadda mahay maraysa minii lagu ekeeya ka warrama nimiyoona halay kuundur waaye nimanta ama koobka gaadeen aislahaye haddii koobka gaadan todobaad magaa roogiroogiddadkadhielewroa waa ka dadanka barye labahniyad <laughs> weeye madiyoisaraaynu war anigu waxaa maqli jira mudug ciidanka quraankaa laga qoraahe maxaa cayaar u geeyey ubow haddii laga badiyo amay qoryahoodii soo gudhaan war ciyaal weerar reer galmudug kuma jiraan waar wallaweynay ciyaaraya caleemasaar baynid ka maraysaae qarankii somalilan qas baa lagu hayaa maantana ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax wuxuu caleemasaarkii dani ka sheegay in calanka buluugga ah la geeyo dee laasacanoodna weydinkii hore u geeyey miyaa waalantihiin war markiisi horeba calanka hargeysaa laga keenay ubow haddii loo celiya maxay ku diidahayaan warka iyaga tawxiidka ku qorana miyaa waalantihiin waaqlowgasgashaa dagaalad adi bilowtay gorigeed kurowsatagajawdisinkunatoy aryaadhaha kalemaanay war ma haysiina madaxweyne xasan shiiqoo khudbad ka jeediyey caleemasaarkii madaxweyne deni wuxuu yidhi arintu somalilan ma joogto ee waxaa ishayo isku dheggan waa etoobiya iyo soomaaliya shacabka gobollada waqooyinahee bareerahooda waa caddaysteen siyaasiyiin badanna waa caddaysteen hadda dhulka loo socdaana waa dhul soomaaliyeed etoobiyana inaan la macaamilno oy dekedaha soomaaliya inaa wax kala soo degto ma diidanin laakiin meeshaan rabno waa inaan ununku dhahno maaha wax kala dege inay iyadu meel iyo calaamadaysato iska soo aroorto maaha hadda dhul haddii laysku qabsahaana ununkaa dhul naga maqan yahay now hadda muuse muxuu seexayey maqabyo qoraal hoolusiilaysan lahayna deka ku dhiibay warwaaqlow dastuurku weli qabyo qoraalkii kama bixin madaxweynaha caleemasaarkii dani ka hadlayana wuxuu yidhi dastuurka wakhti dambe oo la sugaahi ma jirto miro bislaaday oo geed ka soo dhacay waayuu yidhi waana hallaabayaan haddii aan horay arya madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaa baarlamaanku ansixiya dastuurkoo la dhammaystira ma ahayn ee habkii loo raaci lahay waayo dhammaystirkiisa dadka dastuurka xasanaa ku danaysaha iyo aaminsanna wixii hadda la sameeyo teeramka dambey anfacayaane afartan sanoo anigu aan joogo ma aha siyaasiyiinta dooda ka qabtana waxaa laga rabaa how yidhi waxba soco maayaan iyo looma dhamma meeltegi maysee ra'yi haddii la keeno inay amba aqbalaan amba wax ka duwan keenaan aniga naftirkayguna waxaan maqli jiray amba tala raac ahaaw amba tala keen ahaaw urbow madaxweyne darisna wuxuu yidhi soomaaliya gogol baan u dhigahayaa shir dib u heshaysineedna waa u qabanahayaa weliba gogoshu haddadaasay furanto barriba waa la soo geli karaa war gogoshaa noo dambayse arrintaa itoobiya baddan ugu haysata maka hadali urbow madaxweyne dari wuxuu yidhi maanta hadda hadal badan iima furra marka dib u ka hadli doonaa war madaxweyne qoorqoora aad ugu faraxsanaa in dani mar kale soo laabta wuxuu yidhi madaxweyne jid baad noo furtay sababtoo waa laba mar qof lama dooran jirin marka arrin fiican baad samaysuu yidhi ubawmu ku dayanahayaa bashiiro maxaad ula yaabaysuutaad dhihi jirta adiguba ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay allaahu akbar oo taas qorqor mahad ma ka yeelaya oo mahadna halsuuga galmuduga haryadhaha horta madaxweyne cali guudlaawe too naqashada deni inuu ku farxay in kale kala ma sababtoo ah inuu sidiisoo kale soo naqahaayo uma badna ka sugaayana waa diyaaraa la yidhi war horta kalamaanay beryaaw isliyoona wali wadwadeena war o leeye lafta gareenyonay laftanaga meeloasli roogan laakiin madawiine lafta gareen wali beeray beentas madili ii sheegay musawiradu beentay ani liska korsaari ana haramka baytulaahil haraamaba ka sugnaay sirdoonka itoobiya oo sawirjayliilajiini wiligay makadaawona filin laakiin itoobiyaan war kalama ku sheegaa ino iifa fidhiyaan hagiiga eh nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi war obsoobsadaana magorada madawiine lafta gareen wali beeray dhultaaka deerow soomaaliyan wada dhiibna an itoobiyaan shaleelay sii kora war madaxweyne muuse bixi muxuu ugu dayan waayey aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how geed hoos leela maadiis haarfood midba maaraadku heergaasha geed hoos leela maadiis haarfood midba maaraadku heergaasha warbow cabdulow danigeed baan hoos dhigayaa gogasha ma uusan odhanin war bashiiruu garowa maantadaanaaba nin dibiraleyra ciidan uu hogaamiyo oo le deni maba aqoonsanin inuu madaxweyne yahay ayayba ka boolo xuuftaynayeen marka hore ma gogasha buntland warnamimasaarmadi mooradilikooda mooru waadlikooday eh. danii soomaali wiimaad goholanfidiya maduusi leeyna eh. haan la saari mahayo la saari mahayo leeyin maskalo hadalo warbowa qaraxyada boosaaso ka dhacahaya qawaariij eh. baa ka dambaysa hadda iyagana waa soo qaqabanahaya war qaar ka mida ah amniga ee puntland ganacsatada boosaaso waxay ku eedeeyeen amni darada inay ayagu qayb ka yihiin madaxda qaarna waxay ku eedeeyeen ganacsatada shabaab iyo daacish inay ka baqaano waxay rabaan siiyaan war amniga boosaaso in lagu sugi karo meel kasta in kaamira lagu horxiro sababtoo ah suuqii bakaaraho bahlagaleenka ahaa jiray xala reer galmudug saqdii dhexay wilisaqo ku tumanayeen irid kastana kaamera lagu xihay waar wallaweyne idinkaaba isku mashquulsane maa tiina xalisaanoo anaga taayada iska dhaaftaan warba warraysul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble oo ka hadlay calimasaarka deni wuxuu yidhi now waar ma qadaynayo miyuu yidhi daniyow anagaa kuu joognayo erey doorashahaa afgembi noo miyuu yidhi warba waa falintii warkayga dhexgelinaya wuxuu yidhi madaxda markaad talinaysa wakhtigooda ha lagu simo ka horna doodaha kale ha layska daayo hadda lugahan ayaan lagu dhegin dadka ha u shaqeeyeen sidaa ra'iisul wasaarihii hore xasan cali khayre wuxuu yidhi baarlamaanka wixii ka dhacay lama aqbali karo waar ma toddobadii daqiiquu soo xasuustay warsanbalolsh hadda kahor wuxuu yidhi kayre waa saqiir siyaasadeed war ra'iisul wasaarihii hore cali maxamed geedwali baa eray ra'iisul wasaariyaalka litiri mal iyo darne seekdhiidii war ra'iisul wasaarihii hore cabdiweligaas xafladda ma joogi maxuuse ka yidhi warbau khudbooyinka madaxweynihii hore cabdiraxmaan faroola bilaabay wiilkiisa maxamed cabdiraxmaan oo telefoon dhegtu hayana meesha waa fadhiyey haddii wasiirkii gabanka lagu xabanayay inuu yahayna waa caddaatay hadda aabowgee timirka nooceli laydii dhihi maayo miya muraad yahoba deerigee timir may ku weydiiye aryadhaha madaxweynaha s c firdhii waa jooga now oo haddiiba miya ixtiraafaysaan tubtibaayo afkii yidhi waqlow toobadda u furane ka dhicin tareenkan socdoo taa ha garan waayin arbow bislow anigu waxaan kugula talinahayaa galmudug oo koob qaaday looma adkaysan kara hadda inaad iska dheeftiin aryaa hirshabeellaha la ciyaaraysa ma bambeentaasaa wax looga qaadaya warshakayu hirshabeelle macaawino iyo dhibco firi ay faynalka ku timide koobku macaawino maahan ogow hadde war xulku jubbaland loo yaqiin ayay hirshabeelle ka soo badisay gobolka banaadirna waa uu kuu turay markuu buuqaaga iyo sawaxankaaga iyo inaad guulaysato inaad jecshaa uu arkay war calaa kulli xaal sheekayo farda laysku haya layskuma faanshee galmudug iyo hirshabeelle sabti aan arki doonaa laakiin waxaan dhihi lahaa taageerayaasha tegi doona iyo kuwii ka qayb galay ciyaartii samafiinalka galmudug iyo banaadir banooni baa la ciyaarayaahe qabyaanada layskuma hayo gobolaha la taageerayaahe dadku wa isku wada degaan caasimada muqdishona waa la wada leeyahe lama kala laha gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baar warqab oo maalin hadal ka fakaday dad badan ku cambaareeyeen ha layska cafiya maamadu waa hooye galmudugna waa ka soo jeedaa banaadirna waa ka soo jeedaa mas gobolka ka tirsanna waa tahay isboortiguna waa isdhexgal iyo isku soo dhowaanshaha laga daayo xinantanka iyo qabyaaladda arya bisla waa kugu raacay jawaahir baarqab waa hooye ha laga fuqo warbuu banoonigu waa nabadgelya isku soo duba waxaan idin dhihi barta barta barta barta cayaaraha barta waryaamaadaa ciyaaraha nambaraayo maba aadan ka qayb gelin war baratay waa la tartumi jiray ciyaarihii gobolladana hergeysa koob ka qaadi jirtay war waxaan soo joogay sabaax la saari maayo iyo la saari maayo barta barta barta barta ciyaaraha barta intaas xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog horeysi kala socoteen idaacada kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsameynaytu hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka mid lacana ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo dhagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arrin nagu fogaatuu ii aan ku fahamsiiyo qaladu ifadhaa waxaa ka mida ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkey faafi sheekada fadhiba dacwadu xalayay fiidka iyimi fallaadhaha laganay wuu i yidhi feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka iri arinagu fogatuu i yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekadan umuurahan folka adag umuurahan wadafada hadda sii kala furfur daboolka tan ka faydo umurahan folka adag umurahan wadafada hadda sii kala furfuro daboolka tan ka faydo sida nagu taagano anaga fadhifno mayaaleedbadyaho fataxada mara fidha nagu taagano anaga fadhixno mayaaleedadyaho fataxada maraha intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku falanqeeya howlo maxay kalo iga firdhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaa misfaroointayda faruurtayntan qaniinay falaad iyo iilislawbay waxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dibu faa dhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay buro ila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhiita qaniinay faalaad iyo ciilisbaaway

haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tusyo fuulanarkaayo fadbabay iga muuda barwaaqada fuulanaysa xariiqiyo falalaxeeda saagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana cali faahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faaliye tusmiya foora narkaayo fadbabay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xareed iyo falalaxdeeda sagaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farintan kuu la timay inaad fidisay yahayde caddaad la fadhiisanayso farintan kuu la timay inaad fidisan yahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taagan oo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada maraha fidhanagu taagan oo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada maraha

warka anfiirtay anigu anfiirkiso waxii hare fursaday adigu fayga istaag filkaa ka har waa hawa warhoy arrimaha ka fiirso dantiina ka ooko foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa arrimaha ka fiirso daantiinad wacoo ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad fijirirsanay xaashii faro ay gadoontay raadleeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan hashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka hadhay intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan

fida nagu taganoo ilen fadhe